bismi illaahi raxmaan raxiim casharkeen wuxuu ka bilaabanayaa aayadda soddon iyo lixaad oo suuratu tawba ka mid ah ilaahay subxaanahu tacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeena aayadihii ugu dambeeyey dadka waxaa weeye xoolaha kaydinaaya dahabka iyo fillada sakadana aan ka bixinaynin oo aan ku nafaqaynayn fii sabiilillaahi kuwaas alla wuxuu dhahay subxaanahu wa tacaala u khabar cadaab aliima ah inay iska leeyihiin waayna cadaab aliima iska leeyihiin buu dha ilaahay maalinta la kulaylinaayo kunuustaas adduunyada ay ku kaydaysteen oo xaqa ilaahay ay ka bixi waayeen naarta jahannamo lagu kulaylinaayo oo lagu gubaayo jibaahdooda iyo junuubtooda iyo duhuurtooda lagu gubaayo haddana loo leeyahay waxaana waxaad u kaysateen naftiina weeye ee dhedhemiya maa kuntum tagnizuun wixii aad kaydaysateen dhedhemiya jefiyiisi aayadda aynu meeshaan ka gelayno ilaahay subxaanau watacaala wuxuu noogaga warramayaa zaminka sida maaragtayaa uu yahay iyo xaalad walba zaminka inuu caadigiisa ou yahay minku ilaahay subxaanau watacaala koonkan uu abuuray samaawaadkii arlada ilaa an taquuma saacatu inaan markaasi waxa weeye habeen iyo maalin waxba aysan iska bedelayn oo ilaahay subxaanau watacaala sida uu abuuray ay ahaanayaan ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inooga warramayaa ayadoo markaasi qasadka lagaga leeyahana ay tahay in lagu radiyo nimankii jaahiliyada ahay oo mushrikiinta maxaa yeela waxay siyaadi jireen baa layidhi bilaha qaar bay siyaadi jireen qaarna way nuqsaani jireen baa layidhi ayagoo arrintaasi ay tahay bixasabi ahwaa'ihim alfaasida weeye hawadooda oo faasidada ayagoo ka qaadanaya ayay shuhuurta ilaahay subxaanahu wa tacaala tiisaa ayay waxna zaa'idi jireen waxna ay nuqsaani jireen marka qoladaas ayaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ku radinayaa amuurtaas ay samay jireen oo hawaa'iga oo faasidka ahay samay jireen ayagoo markaasi ka cararaaya dagaal inay ka dhaco bilaha xurmadale ay ku dagaalamaan maxaa yeela waxaa la sheegay inay bilaha ashurul ay tacdiimi jireen baa layidhi oysan waxaa weeye dagaal aysan ku samay jirin marka waxaa layidhi markay u dhibtoodaan oy markaas si baahi ay u hayso inay biraha ashuru xurumka ay ku dagaalamaan waxaa la yidhi waxay ka dhigi jireen bishaasaa la yidhi ayadoo markaasi aan xurmo lahaynoo xurmada ayay ka qaadi jireen baa layidhi xurmaday ka qaadi jireen baa layidhi markaasay ku dagaalami jireen oo dagaal ay ku samayn jireen marka waxaa la yidhi sanadka inay ka dhigaan masalanba afar iyo toban bilood weeye amase wax ka ziyaado badan sida markaasi caqligooda faasidka oo u siinaynaayo maxaa yeele bilaha kan sidoodaba ilaahay subxaanau watacaala ayaa iskale sida alla uugu talagalay subxaanau watacaala ayuyna ku soconayaan oo waxa weeye bishu waa sidii ilaahay u abuuray oo markaasi bilihi waa laba iyo toban bilood waxa weeye ziyaado iyo nuqsaanne waxaan ilaahay isagu uusan ka dhigin cid ku samayn kartaa ma jirto biluhuna waxa weeye bilna waxaa weeye waa soddon ay noqonaysaa bilna way ka yaraanaysaa intaasina waxaa weye hadba waxay ku tacalluqdaa ru'yada la arko ayay ku tacalluqdaa ee markaasi waxaa weeye si hawaa u nafsiyaho qofku jeebkiisa inuu bisha ka nuqsaaniyo kana uu ziyaadiyaa wax banaan maaha alla markaas wuxuu dhahay subxaana wa tacaala inna ciddata shuhuuri ow dha ilaahay bilaha tiradoodaw dha ilaahay oo sanada loo fiirinaayo sanada weliba maaragtay oo oo maaragtay aa layidhaha sanatu alqamariya la yidhaahdo ina ciddata shuhuuri ow dha ilaahay bilaha tiradooda w dha ilaahay allaahi ilaahay agtiisana uwa tiro ah isnaa cashara laba iyo toban bilood weeye ow dha ilaahay shahran oo biloodow ilaahay isnaa cashara shahran laba iyo toban bilood weeye oo fii kitaabillahi ilahay kitaabkiisa ahaatay alla wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala inna ciddata shuhuuri ow dha ilaahay bilaha tiradooda w dha ilaahay bilaha waxaa weeye sadduguhaa lisanati weeye sanada loo tirinaayo allaahi ilaahay agtiisana ugu tiro ah isnaa cashara shahran laba iyo toban bilood wuu ilaahay oo fii kitaabillaahi ilahay kitaabkiisa aka maxfuud sidaas ayaa ku taala oo ilaahay qadarkiisa oo azaliga asaligaa maxfuud waxaa lagula qoray bilaha oo sanada islaamka loo tirinaayo laba iyo toban bilood inuu hiiwey marka waxaa weeye waa shuhuuru sanati alqamariya weeye alcarabiya ayaa loola jeedaa bilaha oo sanada oo qamariyada oo bishaan hilaalkaa lagu tirnaayo oo carabyada ayaa loola jeeda ayaa waxay yihiin labaiyo toban bilood weye oo muslimiinta waxaa weeye cibaadaadkooda ay ku xisaabanayaan sida soonka iyo xajka iyo waxaa weeye umuuraha intooda kalento marka hadda waxaa weeye bilaha waa laba iyo tobankaas bilood waxaana lagu xisaabtaa soonka cibaadada daacada nooc kasta xajka maaragtay ayaa lagu xisaabtaa iyo amuuraha intooda kaleentood ciddada haweenka ee maaragtay xamliga dadka maaragtay sanadkiisa oo ku qaan qaangaaraayo waxaasoo dhan waxaa lagu xisaabayaa bilahaas oo maaragtay la yidhaahdo ashuhuur alqamariya la yidhaahdo kolka bilaha waxaa weye laba iyo tobankaas bilood weyn marka amuurahaasoo dhanna waxaa lagu xisaabayaa bilahaasaa lagu xisaabayaa marka waxaa weeye ayaamtooduna waxaa weye aa layidhi saddex boqol iyo konton iyo shan maalmood waayaa layidhi sanada oo shamsiyada waxaa lagu macaabaa la yidhaa ayadu waxaa weeye bishaan dawaraankeeda dawrka bishaas oo wareegaaya falaga ay ku wareegayso dawro oo taamo ah ayaa iyada lagu xisaabaa waa midaan hadda taariikhdan oo masiixiga ama miilaadiyada weye waxayna noqonaysaa saddex boqol iyo lixdan iyo shan maalmood iyo maaragtaya maalin rubaceedaa layidhi sanada marka waxa weeye oo hilaaliyadaahu way ka nuqsaanaysaa layidhi sanada oo shamsiyadaa inay toban maalmood ka nuqsaanto waa mid baa la yidhi amase kow iyo toban maalmood ay ka nuqsaantaa layidhi intaasaa dhici karaysaa layidhi marka hadda biraha saas weeye ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala ina ciddata shuhuuri bilaha cadadkoodawdha ilaahay tiradoodawdha cinda cindallaahi ilahi agtiisa ugu tiro ah isnaa cashara shahran laba iyo toban bilood weeye oo fii kitaabilahi ilahi kitaabkiisa aad yooma maalimowdha ilaahay khalaqallaahu alla uu abuuray yooma maalin khalaqa samaawaati aniha allah sa qadarinto faacilka weeye laakiin sidaan weeye yooma maalimowdha ilaahay khalaqa samaawaati samaawaadka alla uu abuuray wal arla arladana uu abuuray yooma maalimow dhilaahi khalaqa samaawaati samaawaadka alla uu abuuray walarra arradana uu abuuray minhaa waxaa ka mid ahow ah dhah ilaahay shuhuurtaas arbacatun afar xurumun oo xurmada ayaa ka mid ah alla wuxuu yidhi subxaanau wa tacaalaa minhaa shuhuurtaas waxaa ka mid ah arbacatun afarow dha ilaahay xurumun oo xurmo leh afar bilood oo waxaa weeye xurmo iska leh oo waxaa weeye xurmadooda in la dilaaciyo la xarimay ayaa ku jirtowdha ilaahay laba iyo tobankaas bilood afartaas bilood oo la yidhaha ashurul xurumkana waxaa weeye dulqacda iyo dulxija iyo muxaram iyo rajab weeye saddex waa isku xigtaa oo salaaatun mutawaaliyaatun ayaa xadiiskaba ahay saddex way xariiraan ee midna waxaa weeye waa silad waa mid gooniya weeye oo waa bisha rajab weeye markaas afartaas bilood waa bilo xurmo leh alla markaa wuxuu dhahay subxaana wa tacaala daalika taxriimkaasow dha ilaahay oo bilahaas afartaa laga dhigay ashhurulxurum daalika taxriimkaasow dha ilaahay addiinu diinki weeye alqayimu oo toosnaay saddex afartaas bilood inay ahaadaan ashhurulxurum oo waxa weeye ashhuru xurumnimadooda loo ilaaliyo xurmadooda lagu dhowro taas ayaa waxay tahay ow dha ilaahay diinta toosan taas ayaa ow dha ilaahay waxaa hadda marka la radinaa saa horuu soo sheegnay bilihii ashirul ahay ayay xurmada ina ka qaadaan ayay maaragtay waxay rabaan ku samay jireen amase bil kale ayay bishaan xurmadeeda ay sii jireen falaa tadlimuuha dulminowdha dulminow dha ilaahay fiihinna ashurtaas oo xurumtaah falaa tadlimuuha ha dulmina fiihinna ashurul dhexdooda anfusakum naftiinna ha dulminow dha ilaahay ku dulminow dha ilaahay macaasi maxaa yeele fa innahaa fiiha acdamu weeye acdamu mujran weeye maxaa yeele macaasida oo la sameeyo bilahaas ahu dembigooda aad i aad ayuu weye marka hadda haddii la yidhaahdo ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala falaa tadlimuuha dulmina fiihinna ayuu dheh ilaahay ashhurtaas oo maaragtay ashhurulxurumkaa dhexdooda anfusakum naftiina ha dha ilaahay oo waxa weeye macsi ha la imaana weeye horta nafta mar in la dulmiyo la doonayo ma jirto oo bilaha dhammaantooda in nafta la dulmiyo lama rabo maxaa yeele bacdu aqwaaba waxay leeyihiin fil ashuri kulliha ayaa bilaho dhammaa loola jeedaa laakiin waxaa laga wadaa waxa loo khasisaayo oo la leeyahay bilahaas naftiinha dulmiya waxa weeye dulmiga bilahaas la sameeyo iyo macaasida lala yimaado ayaa waxay ka weyn tahay macaasida bilaha kale lala yimaado ay kasii weynta markaasaa waxaa la siinayaa ihtimaam gooliya ayaa la siinayaa waqaatilu lmushrikiina ilaahay gaalada la dagaalama kaafatan xaal aatiin kuwa dhamowdha ilaah kamaa yuqaatiluunakum say idinla dagaalamayaan kaafatan xaalihiin kuwa dhan aayaddan waa aayaddii mar walba aanu dhihi jirnay aayadihii kale oo xarimaayey bilaha ashhurulxurumkaa jaahiliyadiina saasay ka dhigi jireen laakiin ayagu waxay samayn jireen nafsi sida noo imaan doonta oo dad hadda sharci lama aysan ahaynin fajrulislaam islaamka bilowgiisane waxa weeye waxaanu soo marnay suuratulbaqara iyo suurado kalentood ilaha ashuru xurumka inaan dagaal la samaynin markaasuu alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala waxaanu dhihi jirna marka waxaa lagu nasakhayaa aayatubaraa aayatubaraadii lagu nasakhaya midasan weeye marka hadda aayaddan ilaahay wuxuu inoogu sheegayaa oo mu'miniinta uu sheegayaa inay gaalada la dagaalamaan dhammaantood ayagoo ah bilaha kulligoodna ay la dagaalamaan oo waxa weeye mushrig inaan bil loo dhaafayo aysan jirin waqaatilu lmushrikiina udha ilaahay mushrikiinta la dagaalama kaafatan xaal aatiin kuwa dhammuudha ilaahay kamaa yuqaatiluunakum say idinla dagaalamayaan kaafatan xaal ihiin kuwa dhammuudha ilaahay idinkuna la dagaalamuudha ilaahay oo waxa weeye la dagaalama bilaha oo bilaha ashulxurmkaa la dagaalam weye marka aayaddan saa horuu soo sheegnay naasikhan liaayati albaqara weye oo faa'iidaynaysay xurmatu alqitaali fi lashhuri xurum weeye cayla yasaluunaka can ishahri alxaraami qitaalin fiihi qul qitaalun fiihi kabiirun waa tan ku soo mari jirta kaafatantaa marka waxaa layidhi waa masder oo fii mawlic alxaal ahaa layidhi faacilka qaatilo ayaa laga xaalaynaya ama mushrikiina ayaa laga xaalaynayaa mana la tasniyeynaano mana la jamcinaayo weye alna lama gelina ayaa layidhi mana farsoomeysaa layidhi markaasi oo markaasi bikayr ilxaala layidhi ilaahu yidhi subxaana wa tacaala la dagaalama idinkoo dhan say dhammaantood iyagoo idinla dagaalamayaan yaclamuu ogaadana ayuu dha ilaahay mu'miniinow ana allaah alle maca almuttaqiina kuwa muttaqiintaa ah, oo alla ka baqaayo micigood inuu yaclamuu ogaadow dha ilaahay anna allaah alle maca almuttaqiina muttaqiinta micigood inuu bilcawni wa nasri weeye ilaahay subxaana wa dadka muttaqiintaa ah, ilaahay inuu gargaaraayo marka hadda macyada ilaahay oo maca almuttaqiina waxaa weeye zaaida calaa maciyatii maca alkhalqi ajmaciina layidhi oo hadda ilaahay subxaana wa tacaala khalqiga dhammaantiis ma ogooda laakiin maciyadatan oo ilaahay macaalmuttaqiina uu yahay maciyadaasu waa mid markaasi ziyaado ka ah taasaa layidhi waxaana lagu ishaaray ilaahay qowlkiiso walaa adnaa min daalika walaa aktara ilaa huwa macahum aynamaa kaanuu maxaa yeele taas waxaa weeye maciyatu tashriif weeye tadbiir weeye marka taas waxaa weeye macyadaan la yidhaha maciyatu tasriif wa tadbiir la yidhaahdo khaas kumahan insaana ah layidhi bal maca kulli makhluuqin ayaa ilaahay nucgooda ah weye xayawaanan wa jamaada weeye xayawaan iyo jamaadba xataa ilaahay macyadiisay ku jiraan weye inamaa in kaleeta mahayna ayuu dha ilaahay annasiyo ta'khiirkiiw dha ilaahay dibudhigi ziyaadatun ziyaado weeyow dhah ilaahay subxaana wa tacaala oo fil kufri kufriga ahaatow dha ilaahay yudallu waxaana lagu luminayaa bihi nasii'aas alladiina kuwa kafaruu kufrowdha ilaahay yuxilluunahu way xalilayaan nasii'owdha ilaahay caaman sanad ayay xalilaayaan wa yuxarimuunahu way xarimayaan caaman sanadna way xarimaayaan liyuwaadicuu inay waafaqaan ciddata maa shay tiradiisowdha ilaahay xaramallaahu alla uu xarimay oo ashur ah weeye fa yuxilluu way xallilaayaanowdha ilaahay kuwaa mushrikiintaahu maa kii xaramallaahu ilaa alla uu xarimay wiina waa loo dha ilaahay lahum ayaga suu'u acmaalihim acmaashooda teeda dha ilaahay wallaahu allana laa yahdii hanuunin maayo alqowma qowmka alla hanuunin maayo alkaafiriina oo kaafiriinta ahaayeen hadda ilaahay subxaana wa tacaalaa ay samay jireen jaahiliyadu ayaa ilaahay nooga warramaya oo bil waxaa weeye xurmada in laga qaado bil kale la siinaayo innamaa in kaleeto maahina ayuudhi ilaahay annasii'u ta'khiirkuula dhig wey waxaa weeye altakhiiru lixurmati shahrin ilaa aakhara weeye waxaa weeye in dib loo dhigo bil xurmad ay iska leedahay oo bil kale markaasi la siiyo kamaa kaanat iljaahiliyatu tafcalu sidii jaahiliyada ay samayn jireen saa horuu soo maraynay min taakhiiri xurmati almuxaram bisha muxaram oo jirto ayuu waxaa weeye xurmadeeda ay akhiri jireen baa layidhi markay dhalata bishaas waxayna u akhiri jireen baa layidhi ayagoo dagaal ku jira safar oo waxay leeyihiin mar haddaan dagaalkii dagaalkeena iska wadanayna xurmadana waxaanu siinaynaa bilkasta faraan siinaynaa marka bilu waxay iska leedahay bil kale lama sii karo waxaa weye hadda waxaa dhici karaysa cibaadada xataa bil waxaa weeye cibaado iska leedahayo ilaahay subxaana watacaala uu ku jideeyo haddii bil kale la siiyo oo amba waxa weeye laga soo hormariyo amba laga gadaal mariyo waxay noqonaysaa saasoo kalento maxaa yeele shaygii mu'aqadaho wakti lagu yaqaano waa inuu waktigiisa waxaa weeye lagu sameeyaa ee wakti kalentood oo la gaadsiiyo ama la sameeyo wax suurtagelaya maantaas waxayna markaasi shabahaysaa sidii waxyaabihii jaahiliyadu ay samay jireen shaydaankuna waxyaabahaas waxyaabaha uu ka faa'iidaysto weeye inamaa in kaleeto maahina ayuudhi ilaahay anna sii'u dibudhig yowdh ilaahay bil xormadheeda dib loo dhigo oo mid kale la siiyo ziyaadatun ziyaado weyowdha ilaahay subxaana watacaala oo fi lkufri kufriga ziyaado ku ah maxaa yeele waxay ku kufriyeen xukunkii ilaahay oo bishaas uu ku jideeyey maxaa yeele xukunka bishaan lagu jideeye bil kale ma qaada karayso waxyaabaha marka noocaasa in layska ilaa hadda jaahiliyadaa saa samay jira laakiin waxaad dhici karaysaa in xataa waxaa weye islaamka arrintaas oo kale ay ku timaado lianna aljaahiliyata kaana tactaqidu xurmata alashhur jaahiliyadu waxay ictiqaadi jireen bilaha ashhurulxurumka xurmadooda iyo tacdiimkooda marka waxaa la yidhi noloshooda oo markaasi duulaanka iyo waxyaabaha kalentood marka ay dhex galaan ayaa waxaa marka qaarkood dhibaysay bil xurmadeeda markaasi waxa weeye bil kale ku bedeli jireen weye marka arrimahaasoo kalentood ayay samayn jireen kolka waxa weeye arrintaasu waa ziyaada filkufri u dhahay maxaa markii hore ayagoo kufriyey ayay haddana bishaas wixii lagu jideeyey ayay markaa sidii ilaahay ugu jideeyey mar haddaysan ku samaynin ayay marka wuxuu ka imaanayaa kufrigii baa ka imaanaya alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala yulallu waa lagu luminayaa ama yulillu alla waa ku luminayaa bihi nafsii aasowdha ilaahay alladiina kuwa kafaruu kufriye ilah dadka kufaartaa waa lagu luminayaa yuxiluunahu way xalilaayaan buudha ilaahay nafsii aweeye dibudhiga caaman sanad oo sanaday waxay samaynayaan nasii'a ayay samaynayaan bil xurmadeeda oo dib loo dhigo bil kale la siiyo wa way xarimaayaan caaman sanadna oo sanadna siday hore ugu dhaqmaayaan waxayna u yeelaayaan buudha ilaahay liyuwaadicuu inay waafaqaan yuwaafiquu bitaxliili shahrin weeye bil taxliilkeeda ay ku waafaqaan iyo wa taxriimi aakhara badelahu marka yuxilluunahu way xalilayaan nasii'owdha ilaahay caaman saad ayay xalilayaan wayxarimuuna way xarimaayaan oo hadda amba isla sanadkaase waxay xarimaayeen bishii waxaa weeye xurmada ay ka qaadeen bil kaleentoodon xurmadu lahayn ayay ka dhigayaan bil xurmala weeye amase waxaa la dhihi karaa layidhi sanadna waxay samay jireen taxriimkaasay samay jireen sanadna way xalilo jireen liwaaduu inay waafaqaan cidda tamaa shay tiradiisa xaramallaahu ilaahay uu xarimay oo waxa weeye inay ashurul xurumki meesha ay ka sameeyaan si ilaahay u jideeyo si aan ahaynay rabaan falaa yaziiduuna calaa taxriimi arbacati ka ziyaadi maayaan afar taxriimkooda weeye mana ka nuqsaaninaayaan weeye ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala fayuxilluu way xalileenow dha ilaahay maasii xaramallaahu ilaahay u xarimay wax ilaahay xarimay qofkii xalilaah waa ku gaaloobayaa fayuxilluu way xallileenowdha ilaahay maa xarama xaramallaahu wixii ilaahay uu xarimay biyuna waa loo ziineyoba ilaahay kuwaas biyuna waxaa loo qurxiyey lahum ayaga suu acmaalin acmaashooda teeda xun ayaa loo qurxiyey fadannahu xasana weye markaasay wanaag u maleeya maxaa yeele qofka camalka xun hadduu ka caado yeesho marka dambe waa la qurxanaanayaa markaasuu ka caado yeelanayaa kolkaasuu wax fiican buu ka dhigaya marka taxliil iyo taxriim ilaahay baa iskale dilna ilaahay baa xormo u yeela waxaa weeye hawshaas ilaahay baa ku shuqul leh bishaan haddii ilaahay bil oo xurmada uu ka dhigay sideeda in loo daayaa weeye bishaan ilaahay cibaadaha hadduu ku gudeeyo in sidaa loo daayaa weeye oo in bilaha la dartagooyo oo waxa weeye bil laga raro bil kale loo raro oo waxa weeye bisha la sugi waayo ma ahan taasu sharci ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala ziyina waxaa loo qurxiya lahum ayaga suu acmaalihim acmaashooda mideeda xun ayaa loo qurxiya maxaa yeele dadka waxa weeye hadduu xuxun yahay ay xumaanta caado ka dhigto oo alla uusan ka baqaynin marka dambe waxaasaa la qurxanaanaya markaasay caadi la noqonayaan wallaahu allowdha ilaahay laa yahdii hanuunin maayo alqooma qoomka alla hanuunin maayo alkaafiriina oo kaafiriin tahay ilaahay qoon kaafiriina oo kufri ilaahay asali ugu qadaray alla hanuunin maayo wey oo ilaahay sacaado gaadsiin maayo wey maxaa yeele xukunka ilaahay azaliga ahaa waxaa ku dhacay inay kufaar yihiin weye yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyanow maa lakum maxaa lahaantiina maxaa idinku dhacay ow dha ilaahay idaa waktigii qiila lakum laydii yidhaahdo infiruu baxa fii sabiililaahi ilaahay jidkiisa ku baxa laydiin dhaho istaaqaltum aad u cuslaaysateen ilaa arli arlada oo wa minkum canii jihaadi weeye jihaadku aad u wada iilateen ilal arli arlada aad iilateen araliitu miyaad raalli noqoteen bilxayaati nolosha addunyaa oo dhow min alaakhirati badela alaakhirati aakhira beddelkeeda famaa mataacu alxayaati nolosha mataacyadu maaha adniya oo dhowdh ilaahay fii aakhirati fii janbi alaakhirati aakhira haddii la garab dhigo ilaa qaliilan wax yarma way xaqiira maahe ayaddan intaanan macnaheeda u gelin waxay soo degtay baa layidhi rasuulkeenna calayhi salaatuasalaam ayaa dadka wuxuu u yeeray qaswadii weyneed oo la dhihi jiray qaswatu tabuuka oo aynu dhehaynay waanu ku tegi doonaa suuraddaana wax badan loogaga hadli doono maxaa yeele suuraddan suuratu tawba ayaa layidhaha towbadaasuna waxa weeye waswadaas tabuufo arrin ka dhalatay ayay ku timidayo insha allahu tacaala siaan meeshaan ugaga bilowno ilaa suuradda akhirkeeda ku dhowaad markaas aan ku socon doono sida badan marka qaswadaas markii dadka loogu yeeray waxa weeye wakti culaysana ay aheeday oo waxa weeye shiddo badan ay jirto wakti abaar ay aheeday kulayl badan uu jiray dadku gaad aysan haysanin arrinta waxaa dhibtay baa la dadka waxaa weeye xoogaa naftooda ayaa kahatay baa layidhi maxaa yeele naftu dhib dhibkala ma doonayso waxa raaxada ayay jeceshaa weye marka aayaddan laga bilaabo ilaa inama sadaqaatu aayadahaas waxay ku tacaluqayeen qaswatu tabuuka iyo dadkii markaasi ka haray dagaalka oo munaafiqiin iyo kayrkoodaa weye qaswada tabuuka waxaa weeye tabuuka meesha la yidhaahdo makaan markaasi aad iyo aad madiine uga fogay eeday waxayna maaragtay yaa ku tiil baa layidhi waktigaa sida la dhihi jiray arlu ruum ay ku tiilaa layidhi kolka waxaa la sheegaa layidhi qaswadaasi inay ahaaday sanadka oo sagaalaad hore kusoo marnay rasuulka calayhi salaatusalaam marka uu kasoo laabtay qaswadii dhaa'if ayaa halkaasi aaday sanadkii sagaalaad sababta markaasi nabigeena calayhi salaatusalaam duulaanka ugu aado tabuukana waxaa la sheegaa layidhi rasuulkeenna calayhi salaatusalaam maxaa soo gaaraa layidhi nin hiraqla la dhihi jiray oo waxa weeye cadiimu ruum ahay reer ruum madaxdood ahay ayaa wuxuu aruuriye baa layidhi ciidan fara badan oo maaragtay ah reer ruum ah iyo reer shaam ayuu kulmiye baa layidhi markaas waxay soo gaareen baa layidhi ciidanka raggi ugu horreeyo sahanka ahayd meel layidhaha balqa la yidhaahdo rasuulkana calayhi salaatusalaam waxaa yaray baa layidhi inta uu baxa duulaan ilaa waa xiilaysa jiraa layidhi oo meel kale ayuu markaasuu ishaari jiray isagoo ka baqaaya munaafiqiintu inay wargeyso maxaa yeele munaafiqiinta lugooyo kaliya u joogaano waxaad qabanaysa inay sawargooyaanay doonayaan laakiin qaswada tabuuq nabiga calayhi salaatusalaam cid walba ay u caddiyaa layidhi wayna u caddeeyeen masaafada la aadaya aad iyo aad u fogeedaa layidhi maxaa yeele darafka shaam ay ku teelaa layidhi awada iyo madiina waxaa u layidhi afar iyo toban marxaladood ayaa u dhexaysaa layidhi rasuulka calayhi salaatusalaam wuxuu faraygaaliy asxaabtiisa jihaad ah, mako ayuu u diray dadaa layidhi iyo qabaa'isha carabta fasawaadkii nabiga calayhi salaatusalaam midda ugu dambaysa inay ahayd baa layidhi qaswadatan waxaa weeye sayidinaa cusmaan binu cafaan wuxuu ku bixiyaa layidhi xoolo fara badan wuxuu diyaargaray layidhi oo toban kun oo maaragtay dad ah ayuu diyaargareeyey oo waxay ku bixi lahaayeen iyo zaadkoodu isyaalayihi ee uu ku bixiyaa layidhi toban kun oo diinaarna waa ku bixiyaa layidhi oo aysan ku jirin sagaal boqol oo baciiro awr iyo maaragtay boqol faras aysan ku jirnaalayidhi iyo wixii markaasi awrtaas iyo fardahaas ku tacalluqa weeye abubakar waxau keenaa layidhi maalkiisa dhammaantiisa u keenaa layidhi afar kun oo dirhamoo keenaa layidhi shay cumarna wuxuu keenaa layidhi maalkiisa niskiisaa layidhi cabdiraxmaan ibnu cawf wuxuu keenaa layidhi boqol wuuqiyadood oo dahab ayuu keenaa layidhi sayd cabbaas wuxuu keena maal fara badan wahaakadaa waxaa kaa isaguna wax keenaa layidhi salxata ibni cubaydilaahi haweenkii xataa waxay bixiyeen baa layidhi waxay awoodi karaan oo markaasi billadahoodii ah waxaa weeye dahabkoodii iyo dhegodhegahoodii ay gadeenaa layidhi maxaa yael haweenka sadaqadu kama reebano waxaa weeye haddii jihaad ay tahay oo khayr wax la samaynaayo inay ayaguna wax ka qayb qaataan waa wax sugan oo nabiga calayhi salaatsalaam asxaabtiisa haweenka ayay ka sugnaata arrintaas rasuulka calayhi salaatsalaam waa diyaargaroobaa layidhi oo dadkuu diyaargareeyey ayagoo dadku ay gaarayaan layidhi soddon kun ay gaarayaan baa layidhi afartan kun xataa waa la sheegay toddobaatan kun waa la sheegaa layidhi laakiin culummadu waxay ku jamciyaan dadka markaasi umarada taliya ayaa waxay ahaayeen baa layidhi soddonka kunaa layidhi inta kalena dadka kaleo waxaa weeye ciidanka caadiga hay ahaayeena layidhi fardaha markaasi la wata waxay ahaayeen toban kunaa layidhi rasuulka calayhi salaatsalaam wuxuu khaliif uga dhigo ku reebay madiino nin la dhihi jiray moxamed ibnu maslamata oo ansaarahay qaariyaydan sayid cali ayuu iga dhigay cabdulaahi ibnu ubey ayaa markaas takhalufay baa layidhi iyo munaafiqiintii isaga la jirtay markii rasuulka calayhi salaatsalaam eh, ou baxay ou gaaray meesha layidhaha saniyatlwadaac asagoo u jahaysanaya u socday qaswada tabuuk ayuu halkaas nabigu calayhi salaatsalaam calaamadii dagaalka in ku qaybiyaa layidhi waa nabigu calayhi salaatsalaam calamka u weynaay oo u dhiibaa layidhi saydinaa abubakar ayuu dhiibaa layidhi raayadiisii oo ugu weyneedna waxuu maaragtayaa u dhiibaa layidhi subayr raayadii oo maaragtayaa bandiiradii reer aws wuxuu u dhiiba nabigu saxaabi weynaayo usayd ibnu xulayr calankii oo khasrajna wuxuu u dhiibay saxaabi weynaa khabaab ibnulmundir marka qabiil kasta oo ansaar ka mid a ah, amase waxaa weeye qabaa'ilulcarab calan gooniye ayuu siiye rasuulka calayh salaatsalaam ah, ayuu siiyaa layidhi markii waxaa weeye tabuuka ay degeen baa layidhi waxay heleen baa layidhi nabiga calayh salaam asaabiista ay tageen il diyaahoo meel ku siilay diyaheeda aad aad u yeryihiin rasuulka calayh salaatsalaam waa ka qarfaysaa layidhi markii waxaa weeye qarfo uu ka soo qaatoo gacanyihiis oo qaatay biyaheedii ayuu nabigu calayh salaam luqluqday markuu luqluqday oo afkiisa ku kullugladay ayuu ku tukay baa markaasaa biyahoodii meel walba u burqeeyana ilaa markaasi waxa weeye meel walba ay ka buuxiyaanoo meel walba cid walba waxay wadato qirbadda waasiyo kulay ka buuxsaa lihi markaasay ka dhergeen baa lihi ayaga fardahood iyo gaadiidka kale ay wateen weye nabiga calayhi salaatusalaam tabuuka wuxuu joogay waxaa la sheegaa layidhi dhowr iyo toban maalmood ayuu joogaa layidhi qaar waxay dhaheen labaatan ayay aheeday aa layidhi marka halkaas ayaa rasuulku calayhi salatsalaam duulaankaas oo u taga baadii nabiga calayhi salaatsalaam waxaa u yimid baa layidhi nin la yidhaahda maaragtay yuxanata ah, ibnu rubata nin la yidhaahdo qisada gadaal ayaanu ka dhammaystiraynaa iyo casharkeenna dambo casharkeen intaasuu ka egyahay wallahu subxaana wataala aclam bismillaahi raxmaani raxiim casharkeenna wuxuu ka bilaabanayaa aayadda soddon iyo siddeedaad oo suuratu tawba ka mid a ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo waramay qaswadii weyneeday oo la yidhaahdo qaswatu tabuuka ayaynu ku dhex jirnay annagoo casharkeenna hore aayadda tan soo akhrinay hase yeeshee ku dhex jirnay wax yar oo markaasi ka dhinay dhammaystirkii qaswadii tabuuko qaswada tabuuko waynu soo marnay oo waxay aheeda sanadkii sagaalaad oo hijrada ay aheeday qaswada ugu dambaysay khasawaadkii rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam ayay aheeday waxaanu soo marnay rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam tabuuka inuu ku negaay dhowr iyo toban maalmood labaatanna la sheegay asagoo rasuulku halkaas jooga calayhi salaatusalaam ayaa waxaa u yimiday ninka la yidhaahdo yuxannata ibnu ru'bata ayaa u yimid baa layidhi ninkaasoo la dhihi jiray saaxibu eyla la dhihi jiray rasuulka calayhi salaatsalaam ayuu wuxuu usoo hadiyeyaa layidhi baqlad cad ayuu usoo hadiyeyaa layidhi rasuulkuna calayhi salaatsalaam wuxuu ku marasheeyaa layidhi garbasaar tiisa ayuu siiyaa layidhi markaas nabiga calayhi salaatsalaam ninkaasu sulx ayuu la galay inaan dagaal uusan dhicin nimankan reer ruumna ay oggolaadaan inay jifyo dhiibaan rasuulku calayhi salaatsalaam markii ugu horraysa islaamka ayuu u bandhigay islaamkiina waa diidaa layidhi waa islaam diiday markaas ayuu wuxuu dhahay waxaanu ogolnahay jizyo horena sidaan u soo marnay dadka ahlulkitaabka ahu in lala dagaalamo islaamaan iyo inay jizyo dhiibaan labadaasay uun mid tahay oo waxa weeye la dagaalamow dhahay ilaa ay ka islaamayaan ama jizye ay ka dhiibaayaan jizye hadday ogolaadaanna waa laga harayaaho aayaddii hore aynu ku soo marnay waa casharadeenna hore rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam markaasi heshiis ayuu la galay inay markaasi waxaa weye ay dhiibaayaan marka waxaa u ugaga tegey rasuulka calayhi salaatusalaam waxau u qoray baa layidhi isaga iyo maaragtay ahlu eyla nimanka la yidhaahdo kitaab oo agtooda ugaga tegey si ay ugu camal falaan rasuulkeenna calayhi salaatusalaam asxaabtiisa ula la yidhi in dagaalka tabuuka hore loo sii dhaafo oo meelo kale la sii iyo in kale rasuulka calayhi salatusalaam asxaabtu waxay u ishaareen inaan meeshaa aan laga gudbin rasuulka calayhi salaatsalaam iyo muslimiintii madiiney usoo laabteen markii nabigu calayhi salaatsalaam madiine uu soo dhowaaday ayaa waxaa la kulmay baa layidhi nimankii mutakhallifiinta ahay ayaa la kulmay baa layidhi oo waxa weeye munaafiqiinta ahay rasuulka calayhi salaatsalaam asxaabtiisa waxa u dhahay baa layidhi hala warramina ayuu dhahay nin ayaga ka mida weeye hana la fadhiisana ayuu dhahay ila anigu markaasi aan idinka ogeyhayo idinka ogeysiinayo idan iga helaysiin waxaa dhacaysaa yidhi markaasi ninku waxa weeye inuu aabbihiis iyo walaalkiisa uu ka jeesanayo marka hadda munaafiqiin ayaa nabar ku soo hor maray ra way jireen oo maaragtay aan ku tegi doono haddii la yidhaahdo kacab ibnu maalig iyo muraaro iyo hilaal ninka la yidhaahdo iyo raggaas ayaanu ku tegi doonaa iyo rag dadka markaasi haray waxay ahaayeen saddex qaybood bay ahaayeen saddexdaas qayboodna ilaahay subxaana watacaala suuraddan ayuu noogu sheegi doonaa aayaddan marka hadda waxaa lagu boorinayaa mu'miniinta dagaalka inaysan ka takhallufin oo waxa weeye adduunyada raaxadeeda aysan u iilanin alla markaas wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyanow maa lakum maxaa lahaantiinna maxaa idinku dhacay idaa wakhtigii qiila lakum laydin yidhaahdo infiruu baxa fii sabiililaahi ilaahay jidkiisa ku baxa la yidhaahdo astaaqaltum aad u cuslayateen aad u cuslaysateen bixiddaas oo maaragtay fii sabiililaahi lagu baxaayo waxaa weeye tabaada'tum maxaad maaragtay u ta'akhurteen weeye wa miltum canijihaadi jihaadka maxaad ugaga iilateen ilaal arli arladana maxaad ugu iilateen iyo inaad iska fadhiisataan istifhaamtaana waa litawbiiq weeye haydaartayn weeye aradiitu miyaad raalli noqoteen bilxayaati nolosha addunyaa oo dhoweyda miyaad ku raalli noqoteen iyo macaanteeda min alaakhirati badela alaakhirati aakhira beddelkeeda nintan waxaa weeye markaasi waxay ka dhigan tahay da oo kaleentood oo bedeliyaa weeye min alaakhirati badela alaakhirati aakhira beddelkeeda oo nicmadii aakhiro miyaad ku bedelateen ee adduunyo raaxadeeda maxaa yeele hore waxaan soo marnay wakhtigaas wakhti oo culaystu inuu ahay oo abaarka soo baxay eeday markii geeduhu markaasi ay hooska bixiyeen oo simaartina ay bislaanayso oo wakhtiga horena abaar lagu soo jiray oo nin walba waxaa weeye beertiisa iyo inuu iska jooga uu jeclay bay ahaaday famaa mataacu xayaati ow ilaahay xayaatada mataacdeedu maahan raaxadeedu addunyaa oo dhow oo ma liidata fil aakhirati fii jambi alaakhirati aakhiro mataacdeeda haddii la garab dhigo ilaa qaliilun wax yar mooye wax yar oo xaqiira weeye marka shay xaqiira hoo yar oo adduunyaahu aakhirada wax weyn oo tee leheday idinka tejin weeye ilaa tanfiruu ayuu dha ilaahay haddaydaan bixina laadan waxaa weeye waxaa lagu idqaamay nuun ayaa lagu idqaamo weye ilaa tanfiru weye oo nuuntia meesha laga qaaday markaasaa laada markaasaa lagu idqaamaya nuunu in oo sardiyaa weeye labada mawlacba midda kalena saasay noqonaysaa ilaa tanfiruu haddaydaan bixinow dha ilaahay ilaa takhrujuu maca anabiyi sala allahu calayh wasalam liljihaadi rasuulka micigiisa jihaad haddaadan aadinow dha ilaahay yucadibkum alla waa idin cadaabayaa cadaaban cadaab ayuu idin cadaabayaa cadaabkaasoo aliiman mu'liman oo xanuujiya ilaa tanfiruu haddaydaan bixinow dha ilaahay oo jihaadka rasuulka calayhi salatusalaam aydaan u raacina yucadibkum alla waa idin cadaabayaa cadaaban cadaab cadaabkaasoo aliiman mu'liman oo xanuujiya wayastabdil alla waa bedel qaadayaa qooman qoom qoomkaasoo kayrakum ninka kayrkiinna walaa taduruuhu allana dhigi maysaan ama nabiga calayhi salaatu wasalaam shay-an shay kuma dhigaysiin ilahi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala ilaa tanfiruu ayuu dha ilaahay haddaydaan bixino yucadibkum alla waa idin cadaabayaa cadaaban cadaab cadaabkaasoo aliiman mu'liman oo xanuujiya wayastabdil alla waa beddel qaadanayaa qooman qoom qoomkaasoo khayrakum idinka qayrkiina oo ya'tii bihim weeye waa la imaanayaa badalakum idinka bedelkiina dad waxaa weeye dagaalka aan ka haraynin oo wanaagsan ayaa haddii idinku dagaalka aad ka hartiina ilaahay keenaya marka waa laysugu goodinayaa meeshaas laakiin ma aysan dhicinoo asxaabu rasuulillaahi wax ka khayr badano ummati maxameda maba aysan jirin ayagana cidna laguma bedelin oo ayagiiaba waxay noqdeen dad aad iyo aad u wanaagsan oo markaasi jihaadka diyaar u ah weeye ee waa la ysku cabsiinayaa arrintaas alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala haddane walaa taduruuhu alla ku dhibi maysiin ama lamiirka nabiga loo celiyo shay-an shay bitarkii nusri nasrihi ilaahay diintiisa ay u gargaartaan haddaad ka tagtiin ama nabiga nasrigiisa oo ka tagtaan fa in allaaha naasiru diini wey ilaahay diinkiisaa u gargaaray oo diintan haddii cid walba ay ka tagto alla diintiisaa u gargaaraya rasuulka cid walba hadday ka tagto ilaahay rasuulkiisa ayagaa u gargaaraya wallaahu allana ayuu dha ilaahay calaa kulli shayin shay la arka kulligiisa qadiirun allii kala weeye wallaahu allow dha ilaahay calaa kulli shayin shay la arka kulligiisa qadiirun allii kara weeye waxaana ka mid a diintiisa inuu u gargaaro iyo nebigiisaba awood buu ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala ilaa tansuruuhu haddaydaan nabiga u gargaarinow dha ilaahay ilaa tansuruuhu nabiga haddii aydaan u gargaarina faqad xaqeeqahe nasarahu llaahu alla ayaa u gargaaray hadda oo qaswada tabuuka loo socdo ama qaswo kastaba haddaadan nabiga u gargaarina ilaahay horayuu u gargaaray waxaana laydin xasuusinayaa arrintasan oo ku tusinaysa nasrigii ilaahay subxaanahu watacaala rasuulkiisa u gargaaray iyadoo xaaladu meel markaasi halisa ay marayso weye ilaahay wuxuu yidhi subaa ilaa tansuruuya markaasi waa shardi oo xudifa jawaabhu weeye waxa weeye fayansuruhu llaah weeye ilaa tansuruuha haddaydaan u gargaarina fayansuruhu llahu wey allah u gargaaraya faqad nasarahu lahdaasna waxay noqonaysaa cilay u noqonaysaa jawda weye markaasi mana suubanaysaa layidhoo ma haboona inay markaasi jawo ay noqoto ma habboona faqad nasarahu llahu weye maxaa yeele waa maadli baa yidhi id akhrajahuna waxaa weeye id akhrajahu ladiina waa daraf oo daraf waxay u tagayay qowlkiisa nasarahu yaas weeye khidaabkaana waxaa lala khidaabayaa dadkii dagaalka ou la cuslaaday weeye oo qaswadaas ka cuslaystay ayaa alla wuxuu leeyahay ilaa tansuruuhu rasuulka haddaydaan u gargaarina oo dagaalka aydaan u raacina faqad xaqeeqe eh nasarahu llaahu alla ayaa u gargaaray rasuulka cid waqti ayuu alla u gargaaray akhrajahu ay bixiyeen rasuulka alladiina kuwa kafaruu kufriyey cid waqtiyow dha ilaahay akhrajahu aladiina kuwa ay bixiyeenow dha ilaahay kafaruu kufriyey oo waxa weeye maka ay ka saareen ayna u dhibaato geliyeen inuu maka ka baxo oo beledka oo ku dhashay ah oo aad iyo aad u jeclaay maxaa yeele waataan soo mari jirna suuratu alamfaal waid yamkuru bika aladiina kafaruu liyusbituuka ow yaqtuluuka ow yukhrijuuk waataan soo mari jirna markay rasuulka calayhi salaatusalaam daaru nadwa in uu sawreen oo qaar yidhi hala dilo qaar hala xabiso qaar hala waxaa weeye hala an eh, buriyo ay yidhaahdeen weye aaniye snaynow ilaahay laba kii labeeye xaal uu yahay rasuulku aaniye snayni laba kii labeeye xaal uu yahay weeye axadu inayn weye walaakharu abubakar midka kale abubakar u macnaha waxaa laga wadaa ilaahay waa u gargaaray fii misli tilka weeye tilka alxaala xaaladan oo kana oo kaleentood ayaa ilaahay u gargaaray marka falaa yakhduhu fii kayrihaa xaaladan kayrkeedu ilaahay hooji maayo middaan mid lamid ah ayaa hadda ka hor ilaahay rasuulkiisa u gargaaray waa tii waxaa weeye kufaaru markay u tashadeen oo in la dilo la doonaayo wax walba lagu sameeyo taasaa ilaahay ka badbaadiyey middaana alla waa ka badbaadinayaa weye markaasuu dhah ilaahi subxaanau watacaala taaniye sinayni laba kii labeeya xaal uu yahay ou dhahay rasuulku midka kale abubakar oo ah abubakar asidiiq waabaanu ka sheegi doonaahe id wakti ou dhah ilaahi subxaanau watacaala id wakti ayaa rasuulka ilaahay u gargaaray huma labadoodii ou dhah ilaahay isaga iyo abubakar weeye ah, amase id wakti ayay bixiyeen oo midaas laga bedelo id wakti ayay bixiyeenu dhahay mushrikiintu uma rasuulka iyo abubakar fil kaayi godka ay ahaayeen ah, marka waxay noqonaysaa badelu bacdi min kulligay noqonaysaa maxaa yeele ikhraajku waxaa weeye waxaa la leeyahay ikhraajku waa zamankiisa zamankiisu waa mumtadin ikhraajka zamankiisu waa mid taagan baa layidhi marka wuxuu ku rumoobahaa la yidhi calaa zamani istiqraarihi maa weeye markii waxaa weeye dadka ay ku istikaareen qaarkaa weeye saasaa la leeyahay cid waqti ayay bixiyeenow dhah ilaahay subxaana watacaala allana uu gargaaray humaa labadood yow dhah ilaahay rasuulka calayhi salaatusalaam saaxiibkiisa abubakar fil qaari godka ay ahaayeen qaarku waxaa weeye suqbun fii jabali sawr weeye buurta la yidhaha jabalu sawr godka ku yaalla oo dusheeda ka jeexan godkaas ayaa la yidhaahdaa eh, qaarku waa midkaas weeye meesha nabigeenna calayhi salatusalaam iyo abubakar markii ay maka ay ka baxeen ay galeen weeye ayagoo meeshaas waxaa weeye ku dhuumanaya id waqtiyow dhah ilaahay subxaanau wa tacaala ayay godka ahaayeen yaquulu oo uu dhahayay rasuulka calayhi salaatu wasalaam lisaaxibihi saaxibkiisa laa taxzan ha tiiraanyoonin in allaaha alle macanaa micigayna ayuu yahay cid wakti ayay godkaas ku sugnaayeenou dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo abubakar asidiiq cid wakti yaquulu oo ou dhahayey nabigu calayhi salaatu wasalaam lisaaxibihi saaxiibkiisa abubakara abubakara marka hore waxa u dhahaa layidhi markii waxaa weeye uu arkay gaaladiioo korkooda marmaraysa ayuu abubakar wuxuu dhahay low nadara axaduhum taxta qadamayhi la absaranaa waxau dhahay nin nimankan ka mid a ah, hadduu hoostiisa fiiri lahay wuuna arki lahaayuu dhahay isagoo abubakar sidiiq aad aad u murugaysan weliba abubakar sidiiq naftiisa kama murgaynin ee wuxuu ka murgaayey rasuulka calayhi salaatusalaam naftiisa uu ka murgaayey saxaabada nabiga calayhi salaam meeshay ku gaartay maxaa yila isagu naftiisa waxba umaba arkaba ah. wa kaana xusnu sidiiq abubakar sidiiq tiiraanidiisu waxay aheeday calaa rasuulilaahi rasuulka ayuu ka murgaayay laa calaa nafsii nabiga naftiisa kama murgaynin waxaa la sheegay waxa u dhahay baa layidhi abubakar nabiga idaa mitu ana ayuu dhahay anugu haddaan dhinto fa anaa rajulun waaxidun anugu waxaan ahay nin keligiisaan ahay oo iska caadiya wa idaa midta anta rasuul allow haddaad adigu dhimatane halakat ilummatu wadiinow dhahay waxaa halaagsamaye diinta iyo ummaddoo dhamma halaagsamaysa marka abuubakar sidiiq maxabbada nabiga calayhi salaatsalaam oo dhiiggiisa iyo dhimirkiisa gashay ayaa waxay keenaysay inuusan naftiisa saa uunu u fiirin oo rasuulka calayhi salaatsalaam kaliya uu ka murgo maxabada nabiga taas ayaa la yidhaah ee waxa weeye qof markaasi naftiisa iyo maalkiisa nabiga ka jecel amase nabiga calayhi salaatusalaam mowqif uunan ka taagnayn weyn waxa weeye taas maxaba lama yidhaahdo waxbana lagu gaari maayo abubakar asidiiq naftiisa uu nabiga ku furanaayey asxaabtuna sidaasay ahaayeen saas ayaana maxaba la yidhaha mooyaane maxaba wax kalama noqonayso weye maxaa yeele rasuulka calayhi salaatusalaam haddii wax ay gaaraan waxa weeye ummaddina way baaba'aysay diintina waa baaba'aysaa maxaa yeele diinta qofkay ku sugato ku socoto haddaw dhinto dhibaato baa imaanaysa sidaas daraaddeed ayaa culammada caarifiinta ah waxay yidhaahdaan waxay yidhaahdaan mawtul caalim iyay yidhaahdaan musiibatu aakhira mawtul caalimi musiibatu alaakhira yidhaahdaan ninka caalimkaa dhimashadiisu waa musiibo aakhiru wa mawtu sadiiqi saaxiibka dhimashadiisuna musiibatu dunya adduunye musiibeed weeye saaxiibka saaxiib inkulaha kaliya hadduu kaa dhinto adduunyada waxaad ku suxbada iyo wax idinka dhexeeyey ayaa dhibaata ka imaanaysa waa musiibay saas ku noqonaysaa laakiin caalimka dhimashadiisu waa musiibo aakhira wey aad i aaday marka u dhibaato badanta maxaa yeele tiirka islaamka oo diinta ayaa caalimka ku dhisan haddii caalimka la waayo oo maaragtay muslimka waxaa weye ummaddii oo dhan baaba ay ku sugan marka hadda abubakar sidiiq arrintaas ayuu maaragtaya ayuu ka shidaal qaadanayay markaasuu rasuulkeenu wuxuu dhahay isagoo dejinaya laa taxzan ha tiiraanyoonin in allaaha alla macanaa micigaynuu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala ayaa noo gargaaraya abubakarow raismurdiinna u dhahay ilaahay subxaana wa tacaala ayaa nala jire ah, waa macyo oo macnawiye ah oo khaasa weeye macyo oo macnawiya oo gaarhaaneed weeye sidaas marka u dhahay rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam fa anzala alla wuxuu soo dejiyow dhahay ilaahay sakiinatahu xasiloonidiisa ayuu soo dejiyey aleyhi ayuu dhahay abubakar korkiisa ayuu ku dejiyey ama lamiirka nabiga loo celiyo Ah, haddii nabiga alayh slam uu soo dejiyo abubakarna waa u gudbaysaa faanzala allaahu alla waa dejiyey sakiinatahu xasiloonidiisii ayuu calayhi abubakar ku maaragtay ku dejiyey maxaa abubakar asaga ayaa murug weynu haysay markaasaa waxaa weeye eh, murugti saasaa looga qaadaa layidhi marka ama rasuulkaa lagu soo dejiyey oo markaasna abubakaray u gudubtaa la leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam isaga argagax iyo midna kuma jirin maxaa yeela kalsoonida rabbigiisa uu ku qabo ayaa aad i aad u weyneeday maalintaasoo kaleentood ayaa la kala baxayaa wa ayadahu alla waa xoojiye rasuulka calayhi salaatu wasalaam bijunuudin ciidan ayuu ku xoojiyey alle junuuddaasoo lam tarowha aydan arkaynuw dha ilaahay ciidan malaa'igahaa meeshaas ilaahay dhigay wa ayadahu alla waa ku xoojiyey bijunuudin junuudow dha ilaahay junuuddaasoo lam tarowha aydan arkayna malaa'ika filqaar weye wa jacala alla wuxuu yeelay kelimatan kelimadooda kafaruu kufriyowdha ilaahay asuflaa tii hoosaysa oo maqluubaa weeye wa jacala alla wuxuu yeelowdha ilaahay kelimata aladiina kuwa kelimadooda kafaruu kufriyey dacwata shirki weeye asuflaa tii hoosaysa wa kelimatullaahi ilaahay kelimadiisana alla wuxuu yeelay oo kelimatu shahaada ah tawxiidkaa hiyo alculyaa tii sarraysowdha ilaahay tii daahira ah oo qaalibaah ayaa ilaahay yeelay weligeedna sidaasay ahaanaysaa wallaahu alle casiisun allihii qaalibu weeye mulkigiisa xakiimun alliifalkiima wuxuu sancaynaa ilaahay infiruu baxa ayuu dhah ilaahay mu'miniinow khisaafan idinkoo fudud iyo wasiqaalan idinkoo culus wajaahiduu jihaada biamwaalikum maalyaalkiinna ku jihaada iyo wa anfusikum naftiinna fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa kula jihaada daalikum kiinaas ayaa khayrun lakum idin khayr badanow dha ilaahay in kuntum haddaad ahaateen taclamuuna kuwa garanaayo ilaahay wuxuu yihi subxaana wa infiruu baxa ayuu dha ilaahay khifaafan idinkoo fudud iyo wasiqaalan idinkoo culus hadda khifaafan wasiqaalan waa macno badan tahay khifaafan waxa weeye idinkoo naashidhiin ah oo nishaad qaba wasiqaalanna idinkoo nishaad qabin waxaa kaloo la yidhaahdaa khifaafan idinkoo aqwiyaha xoog leh wasiqaalanna idinkoo lucafaa weeye khifaafan idinkoo aqniyahoo xoola haysta wasiqaalan idinkoo fuqara ah aayaddan laakiin aan waxba loo kala soo celinin dadka waxaa nasakha ayaa la yidhi aayadda aynu ku tegi doonno laysa caladucafaa'i ayaa nasakhi doonta oo hadda aayaddaanu cid walba markaasi waxa weeye culays ha qabto furuus ha qabtee in jihaad ay aadda ayaa laga doonayaa laakiin insha allahu tacaalaa isla suuraddan ayaynu ku tegaynaa aayaddan midda xukunkeeda lagu takhsiisiyey wajaahiduu jihaadow dha ilaahay biamwaalikum maalyaalkiinna ku jihaada iyo wa anfusikum naftiinna fii sabiilillah ilahay jidkiisa kula jihaada oo jihaadka naf iyo maalba in lagu bixiy ayaa la doonayaa daalikum kiinaasaa khayrun lakum idin khayr badanow dha ilaahay in kuntum haddaad ahaateen mu'miniinaw taclamuuna kuwa garanaayo ee arrintaas sameeye weye culayska iska daayo low kaana haddow ahaa lahaayow dha ilaahay waxaad ugu yeehaysi sayidka maxamedka ahow nimanka munaafiqiinta carallan birbir ayuu dha ilaahay qariiban oo dhow iyo wa safaran safar qaasidan oo dhexdhexeeya la tabacuuka way ku raaci lahaayeen walaakin kalkeede bacuddad waxaa ku fogaatay calayhim korkooda ashuqatu masaafadii ilaahay wasayaxlifuuna wayna dhaaran doonaan munaafiqiinta bilaahi alla ayay ku dhaaran doonaan markii aad u noqotiin ayagoo dhahaya low goor istadacna aanu kari lahaynay khuruuj aanu kari lahaynay la kharajnaa macakum mixigiina ayaanu bixi lahaynay mixigiina ayaanu bixi lahaynay yuhlikuuna waxay halaagayaanow dha ilaahay anfusahum naftooda ayay dhaar beena ku halaagayaan wallaahu allana yaclamu waa ogsoon yahay inahum ayagu lakaadibuuna kuwa been sheegaa inay yihiin ow dha ilaahay alla wuxuu idhi subxaanau watacaala low kaana haddow ahaa lahaayowdha ilaahay low kaana haddow ahaa lahaayowdh ilaahay aayaddan waxay isu soo degtaa layidhi munaafiqiintii isu soo degtay oo dagaalkii tabuuka ka takhallusay waxaana rasuulka calayhi salaatuwasalaam looga warramayaa intii tabuuka ou jiray ayaa ilaahay rasuulkiisa qeybka uga warramayaa maxaa yeele aayaddan waxay soo degtay intaa nabigu calayhi salaatusalaam qaswada sabuuko amba duulaanka sabuuko uusan ka soo laabanin ayaa aayaddaanu soo degtay marka ilaahay rasuulkiisa wuxuu uga warramayaa waxa dhici doona oo munaafiqiinta ay ku andacoo doonaan iyo mowqifka nabiga calayhi salaatusalaam uu ka istaagaayo oo loo sheegi doono ayaa markaas ilaahay subxaana watacaala ka warramaya marka alla wuxuu yidhi low kaana haddaw ahaa lahaayow dha ilaahay maa dacowtum ilayh waxaad ugu yeeraysid oo usoo baxa aad yeerihid caradlan birbirow dha ilaahay mataacan min addunya weye shay adduunyaah oo maal adduunyaah qariiban oo dhow oo haddana sa'lal ma'khad ah meesha laga soo qaadanayo ay sahlan tahay oo dhowdah iyo wa safaran safar qaasisan oo dhexdhexeeya safar oo aan safar fog ahayn sidii tabuufoo kaleentood la tabacuuka way ku raaci lahaayeen buu dha ilahay kuwaa munaafiqiinta waa inay ku raaci laayeen nin lilkhaniimati ayagoo khaniimo raadis maxaa yeele munaafiqiintu waa adduunye jecelyihiin meeshay xoola ka helaayaan wej kastaba ha ku helaane way gelayaan laakiin waxa weeye meel aakhiro ama ma'aal dambo loo raadinaayo waxa weeye oo naftana dhibaata ugu sugan tahay makaa aadaya mana doonaayaan maxaa yeele aakhiradayna ma rumaysnayn wax ay cunayaan kaliya oo maaragtay nolosha adduunyaa taas keliya ay rumaysan yihiin marka qofka nolosha adduunye inuu rumeeyo oo nolosha aakhirena uusan rumaysnayn haddana waxaa weeye nolosha aakhire dhibaato inuu u maro uusan doonaynin taas waxay keenaysaa munaafiqnimo weeye markaas alla wuxuu dhahay way ku raaci lahaayeen walaakin kalkeeda ayuu dha ilaahay bacudad waxaa ku fogaata calayhim korkooda ashuqatu masaafadii masaafadii markaas ay aadaayeen ayaa ku fogaata weeye sii taqadaca bilmashaqati weeye ah, macnaha waxaa laga soo qaata mushtaqa min almashaqa weeye masaafada saas weeye masaafadii ayaa ku fogaatay oy aadaayeen oo dha ilaahi subxaana wa markaasay takhalluseen hase yeeshee alla wuxuu yidhi wasayaxlifuuna way dhaara doonaan bilaahi alla ayay ku dhaaro doonaan ah, idaa rajactum ilayhi markaad u laabatiin oo tabuuka aad ka tegtiin oo madiine aad tagtaan ayay dhaara doonaan buu dhah ilaahi subxaana watacaala waxayna leeyihiin lawallaahi low goor isa dhacna aanu kari lahayn laamkaan waa dhaafin laqasam lawalaahiyo low goor isa dhacna aanu kari lahayn alkhuruuja weeye khuruuj la kharajnaa waanu bixi lahaynay macakum micigiina waanu bixi lahayn oo waan idin raaci lahayn saasay leeyihin ow ilaahay yuhlikuuna way halaagayaan ow dha markay saas dhahayaan anfusahum naftooda ayay halaagayaan yuhlikuuna anfusahum waxay ka ratimaysaa ilaahay qowlkiisa wasayaxlifuuna weye macnaha waxaa laga wadaa waxay arrintaas ku siyaadsanayaan halaag weeye maxaa yeela marka hore kufrigay ku halaagsameen haddana waxaa weeye dhaar beenay kusii halaagsamayaan maxaa yeele xadiis nabigaan wuxuu dhahay alyamiinu alfaajiratu tadacu diyaara bilaa ficinow dhah waxaa weeye dhaarta oo faajiradaah oo beentaa wax walba maal iyo naf iyo kulli way halaagaysaa weye marka alla wuxuu dhahay yuhlikuuna anfusahum naftooda ayay halaagayaan oy dhaartaa beentaa ku halaagayaan wallaahu allana yaclamu allihii ogsoon weeye inahum ayagu lakaadibuuna kuwa been sheegaa inay yihiin oo hadalkaa ku been sheegaan marka sidii way dhacdo markii nabigu tabuuka uu ka laabto madiino tegey ayaa nabigu calayhi salaatusalaam ayuu markaasi waxa weye sida ugu dhaarteen waxaa kaloo jirtaan uu nabigu markuu baxaaye jamaaco oo maaragtay ayaga ka mid a ayuu takhalluf u idmay inay iska hadhaan ijtihaad isaga xaggiisa ka ahaatay marka waxaa soo degtay iyadoo nabiga taas lagu dagaalaayo nabigana hadda cafwigaa ah loo hormarinayaa si qalbigiisa loo dejiyo oo ilaahay subxaana wa tacaala rasuulkiisa waxba markaasi uusan u dareemin markaasuu alla wuxuu dhahay cafallaahu alla waa ku afiyey sayidka maxamedkaahow canka xaggaage lima maxaybaad adinta lahum adigu idinta nimankaan taaluka xataa yatabayana laka intay kaaga caddaanayaan alladiina kuwa sadaquu kurun sheegaaya cudurka oo wataclama alkaadibiina kuwa beenta sheegaya iska ogaadaheen ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala cafallaahu canka horta marka hore ilaahay waa ku afiyey ee lima adinta lahum maxaadigu idanta takhallufka maxaa ah, isaga dhaafi weysay xataa yatabayana laka intay kaaga caddaanayaan alladiina kuwa sadaquuku run sheegay cudurka wa alkaadibiina kuwa beenta sheegana iska ogaanheed marka taas waxaa weeye hadda nabigu dimbi ku maahan min baadi xasanaati abaari sayi'aati ay kamid tahay marka casharkeenna intaasuu ku egyahay wallahu subxaana wa tacala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu